wey wa sharcan sharci ahaan qaybinta la sheegay tamyiizu bacdi اlansibaa'i min bacdin biariiqi اlaati in looga sooco saamiyadii la kala lahaa in la kala saaro barba barka kale laga saaro qaabka soo socdana looga kala saaro qof walba qeybtiisii loo saaro wey waa jamcu nasiib wayaftaqiru lqaasimu qofka wax qaybinaya wuxuu u baahan yahay almansuubu min jihati lqaadi ee laga soo magacaabay xagga dowladda maqaadiga laga soo magacaabay ilaa sabcin toddoba sifo ayuu u baahan yahay cid walba qaybiye lagama dhigi karo dowladdu qofkay qaybiye maaratay magacaabayso waa in shuruudahan laga helay wafii bacdi nusakhi ilaa sabcatin baa ku qoran sabcati sharaaia sabca marka taa horaa ka fiican sabci sharaaia kow alislaam waa inuu muslim yahay walbulooqi qaangaadh inuu yahay walcaqli garaadkii iyo markaa miyi qaba inuu yahay walxuriyati qof xora inuu yahay waldukuuriyati lab inuu yahay maaratay nin yahay walcadaalati qof markaa toosan oo quman inuu yahay walxisaabi qof markaa xisaabtii iyo qaabki wax loo xisaabinaya kala garanaya inuu yahay faman itaصafa bididi dalika qofkii haddaba sifaatkaa didkeeda ku sifaysanee sifooyinkaa wax kamida laga waayey lam yakun qaasiman qaybiye ma noqonayo yani uma banaana qofkii maaratay maamulka haye inuu qof aan sifaatkaa lahayn uu qaybiye usoo magacaabo ama idaa lam yakun ilqaasimu haddii si aanu ahayn qofkan qaybiyaha ihi mansuuban min jihati ilqaadi mid xagga dowladda laga soo magacaabay faqad ashaara ilayhi lmusanifu biqowlih sheekhu wuxuu ku sheegay hadalka uu leeyahay fain taraadayaa labadii wax wada lahaa hadday ku heshiiyaan wa fii bacdi nusakhi fain taraada shariikaani labadii shurakada ahaa hadday ku heshiiyaan biman yaqsimu baynahumaa cid u kala qaybisa alkaa fii baa ku jirta soo maa lam yuftaqar looma baahna fii haada alqaasimi qaybiyahani isaga maarata marka la joogo ilaa daalika ila shuruudi saabiqa shuruudii looma baahanayo hadday iyagu qof wax u qaybiye ku heshiinayaan gabarh bay noqon kartaa way kohan karaan heblayo noo kala qaybi laakiin qofkan dowladdu ay soo magacaabaysa ee ummaddii markaa loo soo magacaabayo ayaa shuruudahaasi loo shardiya waclam waxaad ogaataa ana alqismata calaa alaaati anwaac sida wax loo qaybiyaa waa saddex qaab ama waxyaalaha la qaybinayo ayaa saddex qaybood kale ah axaduhaa qaybta koobaad markaa waxaan qaybsamaya waa shaygan la qaybinayo ayaa saddex nooc kale ah markaa qayb walba sibaa loo qaybiya axaduhaa nooca koobaad dheh alqismatu biاljzaai in wixii loo qaybiyo si markaa saamiyadii un la kala saarayo ajzada waa jamcu jusu juskuna waa sahmigii qof walba saamigiisii in la saarayo toosu maarata loo kala bixinayo wa tusama qismat almutashaabihaat tan waxaa lagu magacaabaa wixii isu ekaa qaybintooda marka waa wixii isku midka ah wixii isku midka ah markaad qaybinayso qismat ajza unbaad samaynaysaa mid baa nus leh mid baa rubuc leh mid baa ulu leh wixii unbaad u kala dhigaysaa maarata waxa weeyaan si markaa saamiga ugu hooseeya ugu yar ayaad ku qaybinaysa ka qismat اlmiliyaati min xubuubin waayriha waa markaad qaybinayso wixii isku midkan aha miliga ahaa waxyaal miliyaadka aynuma jirnin ashada wanagii mutaqawim iyo miliyaad kala qaybinay marka miliyaadkii marka la qaybinayo dee sidanaa loo qaybiya sida markaa min xubuubin midhihi daad beriis qaybinayso kiish berihiisa ayay saddex qof wada leeyihin si simanna way uleeyihiin maxaad horta kanaan u miisaya waan siinaya haddana ka kanaan u miisaya waan siinayaa maaha sidaa lama sameeyo wixii saddex meeloodoo isleeg baa laga dhigaa intaanad weli qofna waxba siinin baad saddex meeloodoo isleeg aad ka dhigaysa ama lacag baad qaybinaysaa saddex qof baa wada maalan ma afar qof baa wada tiradoodu intii ay ahayd hadday si siman u wada leeyihiin intiio isleeg ayaad u kala qaybinaysaa fatujaza ansibaau kaylan fatujaza lansiba waxaa la qaybinayaa oo la kala saaraya nasiibiyadii sidii wixii loo kala lahaa kaylan fii makiilin hadduu wuxuu wax la miisaya yahay miis baa lagu kala saaraya hadda la miisaya wa wasnan fii mawsuunin wax la miisaamaya hadduu yahayna miisaankii baa lagu qaybinaya wa darcan fii masruucin wax la dhudhuminaya hadduu yahay la mitirinayana dhudhumintii iyo mitirkii ayaa isagana lagu kala saaraya marka waa waa kala xadidaya iminka qofna waxba lama sii wadi wixii unbaa la kala xadaynaya uma bacda dalika markii qayb walba gaar loo dhigo ayaa yuqracu waa loo qori tuurayaa bayna alansibaai nasiibyadii maaratay ayaa qaybihii ayaa loo qori tuuranaya liyatacayana kulu nasiibin minha si uu ugu ugu noqdo oo yani ugu caynoobo qayb kastaaba liwaaxidin min ashurakaai dadkii wada lahaa mid kamid ah si uu yeesho oo kiisii u noqdo ayaa loo qori tuuraya markaad lacagtii kun doolar bay ahayd min laba boqol iyo konton baa la kala leeyahay laba boqol iyo kontonki markaad halkan dhigtad kana halkan dhigto iyaad ugu qori tuuraysa wuu isku midka ah, bariiskii marka saa isu leekaysiiso baad ugu qori tuuraysaa qaybinta saxdii waa sida laba boqol iyo kontonkan hoo adigu adiguna tan kale hoo sax maaha hadday iyagu ogolaadaano de cidina diidmaysaaskaga ogolaan saa kala qaataan laakiin markaad adigii xaakimtay qof lasoo magacaabay aad tahay qaybinta aad u qaybinaysaa wixii afar islaag baad ka dhigaysa kadib baad u qori tuuraysa haddi mid baa laga yaba inku hado tii cuscusbeed baad isaga siisay bag yaminka laga soo saaray an maarata tubaariy weli baadna siisay waa iman karaysa marka wixii saasaa loo qaybiya saasaa loo qori tuura wa kayfiyat liqraaci qaabka loo qori tuurayana waa sida iyaduna an tuukhada waa in la soo qaado alaau riqaacin saddex warqadood mutasaawiyatin oo isleeg wa yugtaba fii kulli ruqcatin warqad walba lagu qoro minha oo kamida ismu shariikin min ashuraka qof kamida saddex afartii wax wadalaha ama saddexdii wax wadalaha magaciisi kan magaciisi warqadan lagu qoraya kaana warqada kale kaana warqada kale ama magacyadaad qoraysaa aw juzin min alajzaai ama qaybihiibaad kala qoraysaa mumayizin qayb kasta oo la soocayba oo can hayrihi intii kale laga soocayba warqadbaad ku qoraysa markaad afar meelood u kala dhigtay baad tiri tani waa tii koobaad tanna waa tii labaad tanna waa tii saddexaad tanna waa tii afraad waraaqihii markaad keentay maxaad ku kala qoraysaa mid waxaad ku qoraysaa qaybta koobaad mid waxaad ku qoraysaa qaybta labaad mid waxaad ku qoraysaa qaybta saddexaad midna qaybta marka warqadaha ama magacyadaad ku qori magacyada dadka ama qaybaha ayaad ku qori kadibna watudraju tilka riqaacu waraaqaha waxaa lagu dhex ridayaa fii banaadiqa mustawiya kubado yaryaroo islaaleeg oo min tiinin dhoobo ka samaysan maalan waa iska tusaale uune bacda tajfiifiyo dhoobo la qallajiyey oo la engejiyey kubado yaroo ka samaysan oo kale ayaa isku dhex ridaysa ilan warqadihiiba waxaa laga yaabaa in la siyar kala calaamadsado taa dhigta dhinaca ka yar go-an waa tii waxa fiican ku qornaayo inuu yidhaha waa laga yaabaa soo ma wixiiba markaa waa la qarinaya ayib watudraju waxaa la gelinaya tilka riqaacu waraaqahaasi fii banaadiqa mustawiyatin kubado yaryar oo islaaleeg oo min tiinin maalan bacda tajfiifi dhoobo markaa la qalajiyey kubado yaryaroo kalo laga samey o dhexda ka dalool oo kalea lagu dhex ridaya uma tuudacu fii xijri man lam yaxdur ilkitaabata walidraaj kubadihii yaryaro waraaqiina kudhex jiraan baa waaa la dhexdhig waaa dhabta loo saarayaa qof markii lagu qorayeyna aan ogeyn ayaa dhabta loo saaray uma yukhriju man lam yaxdurhumaa qofkaa haddaba aan wakhtigan wax lagu qorayay iyo markan kubadaha lagu ridayayba aan joogin ayaa wuxuu soo saarayaa ruqcatan waxaa la odhanayaa mid ka soo bixi cala aljuzi lwali min tilka alajzaai in kutibat asmaau shurakaai marka waxaa la odhanayaa maalan haddii magacyada lagu qoray warqadaha magacyadu markay ku qoran yihiin magacyadii ku qoran magayadi eh, warqadaha waxaa ku qoran magacyadii dadka waxaa la odhanayaa qaybihiina waa kuwan tanna waa qaybtii koobaad tanna waa tii labaad tanna waa tii saddexaad tanna waa tii afraad midbaa farta lagu fiqi waxa la qaybtan koobaad qofkii yeelan lahaa soo saar ilan waraaqaha waxa ku qoran magacyadii soo ma afartii markaa mid kamiduu soo bixinaya maxaa ku qoran kumuu noqday cabaas buu noqday maalan khalaas qaybtaas waa qaybtii cabaas baa markaa waxaa laleeyahy qaybtaa qofkii lahaan lahaa soo saar waa kan wuxuu ku leeyahy yukhriju wuxuu soo bixinayaa man lam yaxdurhumaa qof qoraalkii iyo kurididii aan joogin ayaa ruqcatan warqad soo bixinaya waa ka dhabta loo saaray maalan cala aljuzi alwali qaybta koobaad buu ku soo bixinayaa ee min tilka alajzaai qaybahaas ah in kutibat asmaau shurakaai fi riqaaci hadday waraaqaha magacyadii dadku ku qoran yihiin qeybtan koobaad qofkii soo saar baa la odhan waay ka zaydin wa bakrin wa khaalidin saddexdaaba kasoo qaad inay kala ahaayeen fa yucطaa deetana waxaa la siin man kharaja ismuhu fii tilka ruqca qofkii magaciisu warqaddaa ku soo baxay ayaa waxaa la siin qaybtii uma yukhriju rucatan ukhraa cala ljuzi aladii yali ljuz alawala haddana qaybta kale taa kusii xigta ayuu qofkii yeelan lahaa warqadiisii haddana soo bixinaya uma yukhriju rucatan ukhraa warqad kale ayuu soo saari cala ljuzi aladii yali ljuz alawala qaybta ku xigta qaybtii hore la qaatay ayuu iyadana qofki yeelan lahaa kusoo bixi fa yucaa waxaa la siin man kharaja ismuhu fi ruqcati aaniya warqadda labaad qofkii magaciisu kusoo baxay ayaa isagana qaybtaa labaad la siin hadday saddex un ahaayeen wayatacayanu juzulbaaqi lihaali saddex un baabay ahaayeen kii koowaad waa la qaatay kii labaadna waa la qaatay de kii saddexaad yaa yeelanaya de kii saddexaad unbaa isaga warqadiisa in la eego looma baahno cid kaleba ma hadhin qaybtaa hadhay bule waaya wayutacayanu jusulbaaqi lihalii kii saddexaad baa iska yeelanaya in kaana shuraka alaata haday dadku saddex ahaayeen aw yukhriju ama wuxuu soo bixinay man lam yaxdur ilkitaabata walidraaja qofkan aan joogin markii meeshan wax lagu qorayey meeshan lagu dhex ridayey ruqcatan warqad buu soo bixin calaa smi zaydi ninka zayda buu u soo bixin maalan tusaale ahaan in kutibat fi riqaaci haddii waraaqaha lagu qoray ajzaau ashurakaai qaybihii ay kala yeelanayaan haddii lagu qoray tusaalaha hore bixinay waa markii warqadaha ay ku qoran yihiin magacyadii dadku qaab kalena waynagi sheegnaa warqadaha lagu qoro qaybihii qaybtii koobaad warqadan ku qoran qaybta kalena warqadda kalena ku qoran qaybtii labaad warqadda kalena waxa ku qoran qaybtii saddexaad sidii baa loo duuduubay meeshii baa lagu riday kii baa loo dhiibay maxaa soo saar baa la odhanaya imika waxa la koobaad qofkii lahaa soo saar dee maya ilan qaybihii meesha qoran yihin waxaa zayd saddexdii zayd iyo khaalid iyo waxay kale yihiin iyo bakri waxaa la zayd qaybtiisii soo saar deetana xabadiiba lasoo waa la kala furay maxay noqotay tiimsan qaybta labaad bay noqotay khalaas waa l saydo adigu waxaad leedahay qaybta labaad saasoo kale noqonaysa wuxuu yihi aw yukriju man lam yaxdur kitaabata wlidraaja baa rucatan warqad soo bixinaya cala smi zaydin maala ninkaas eeda magaciisa kusoo saaray in kutibat fi riqaaci ajzaa shuraka haddii lagu qoray qaybaha ay kala yeelanayaan haddii warqadaha lagu qoray fayukhriju rucatan warqad buu soo bixinaya cala smi zaydin maalan tusaale ahaan magacaa sayda tiisii soo saar baa laleeyahay markaasuu soo saaraya dee taasuu yeelanaya uma cala smi khaalidi haddana magaca khaalida baa la odhanaya tiisii soo saar markaasuu soo saaraya wayutacayanu jusu baaqi lihaalii qaybta hadhay kii saddexaad baa iska yeelanaya taas markaa waa e, qismat lajza wixii baad isle waxa weye si siman unu qaybisay ama dee sidii loo kala lahaa midna nus buu leeyahay midna rubuc buu leeyahay midna rubuc buu leeyahay markasu kale maxaad samaynaysaa afar ruuc baad ka kala dhigaysaa afar rubuc ayaad ka kala dhigaysa markay saas oo kaleta alnowcu haani qeybta labaad alqismatu bitacdiili waa qaybinta isleekaysiinta ah laakiin tacdiilkani waa waa isku qiimayn ashyaadi la isleekaysiinaya xagga ma aha in qiyaastiia iska leekaanayaan laakiin qiimihii baa laga simaya lisihaami saamiyada iyo sheerarka la kala leeyahay baa qiimihii laga simaya wahiya alansibaau bilqiimati waa in qaybihii nasiibyadii loo kala saaro qiimihii lagu kala saaro ka ardin waaba sida dhul takhtalifu qiimatu ajzaa'iha qaybaheedu ay kala markaa qiimo duwan yihiin biquwati imbaatin aw qurbi maain sida inay markaa kala markaa awood badan yihiin xaggii nabaad soo saaridda ama biyihii ay u kala dhow yihiin ama wadadii weyneyd bay u kala dhowdahay dhulkan beertani dadkani wada leeyihin marka maxaa dhacaysa dee beertii xagga wadada haysatay iyo kale suuqiiba ma noqonayaan soo ma waa kala qiimo badanayaan marka markii aad taasoo kala qaybinayso dhulkaasoo kale aad qaybinayso dee ma odhanaysid waxaan sow maaha gebigeeduba afartan mitir iyo afartan mitir oo sidaasa idinkuna afar baad tihiin soo maaha dee mid mitir oo toban mitir lagu muftuuna qaato oo saan kala jecdo deetana tirado qoryahan ku maraya mayma soconayso ninna wajahadii buu helayaa waddada haystay midna xagga dambe ku dhacaya marka waxaa laga yaabaa kani intii uu helay tobankan mitir tobanka mitir lagu dhuftay ee helay inay noqdaan boqolka dhinaca dambe kaga dhegan maarata tobanka mitir qaatay isna tobankiisaasina inay iska noqdaan tobanku markaasoo dulmi meeshaa ma dhicin marka tan maxaa la samaynayaa waxaa qiimaha laysku leekaysiinaya afar qaybood baa laga kala dhigayaa isku qiimo ah hadday doonaan mitirkiiha kala bataan maaa maalan maxaa koonaha hela dhinacan ah inuu xagga wajhadda ka qaato shan mitir oo loogu dhuftay maalan afartanka kii koonahan kala helayna isaguna shan mitiro intaa kale loogu dhuftay maxaa soo haray ama kasoo qaad may toddoba mitir iyo barhkani ha qaad kana toddoba mitir iyo barh afartan loogu dhuftay imisaa soo haraysa afartan bay sidaa labadii kale maxay kala helayaan kolkay nimankani shan iyo toban qaateen shan iyo labaatan baa soo haray de sooma afartankii shan iyo labaatan mitir baa soo haray shan iyo labaatan kaa mitirna qayb bay noqonayaan marka maxaa isleekaaday toddobiyo badh iyo toddobiyo badh iyo labi-iyo iyo labiyo tobaniyo saasa isku qiima leekaatay markaa lama odhanayo de wixii mitir kala duwan baa la kala helaya waxaan leenahay wixi waa isku qiimo mar isku qiima yihiin iyo barhkaa iyo labiyo tobankan iyo barhkan way oo mitirka lagama eegaya maxaa laga eegaya qiimaha laga eegay waay ka ardin takhtalifu qiimatu ajzaiha biquwati inbatin aw qurbi ma watakuunu ardu baynahuma nisfayn hadday laba wada leeyihiin ay markaa si siman u wada leeyihiin oo yusaawii ulul ardi dhulkan saddex meeloodoo meesheed ay leeg tahay maalan lijawdatihi wanaag ay leedahay awgeed uluayha labada qaybood ee kale ay leeg tahay fa yujcalu uluu sahman dhulkii markiisaa loo qaybiyo waxaa laga yaabaa maalan soddon mitir bay ahayd toban kaa mitir waa qaali labaatan kaa mitir iyo toban kaasaa isku qiimaa de maxaa la samaynayaa hadday dhinaca kale uqaybsamayso dhib malaba midkiiba shan xaggan ka qaadan tan kale qaada lakin haddayna maalan san uqaybsamayn ay saasun uqaybsamayso tobankan mitirna qayb baa laga dhigayaa labaatanka mitirna qayb baa laga dhigaya wtakuun ardu baynama yusaawi ulu ardi maala lijawdatihi ulaya hadduu leegyahay fayujcalu ulu sahman ulukaa qayb baa laga dhigi wauluaani sahman labadii uluee soo haayna qayb baa laga dhig deetna markaa saa idi logu qoratoor aan hore usoo marno wayakfii fii haada nawci qaybtan noocana ee qiimaynta sidani ay ku jirto iyo waladii qablahu kii hore ee isagu isleekaa isagu aan qiimaha ku kala duwanayn waxaa ku filan qaasimun waaxidun qaybiyo qura qof qura oo laba looma baahna buu yidhi laakiin laguma waafiqina tan dambe labay u baahan tahay tan dambe ila qiimeyn baa meeshii ku jirta qiimeyntiiba markaa maxay u baahan tahay laba qof ta qiimeyn bay baahan beriis baad qaybinaysa gadbad beriisa yuu kala qiimo duwan yahay waaba gadbad keliya de markaa isma qiimo dhaamo marka kaasi qiimeyni kumay jirin hal qof oo xisaabtiina yaqaano shuruudihii laga helay ayuunbaa loo soo magacaabaya kaasuba u kala qaybinaya laakiin tan dambe iyo ta soo socotay saddexaadba laba ayaa loo baahanaya sida loo iman doonta annawcu haaliu qaybta saddexaad alqismatu biraddi wa qaybinta ay ku jirto wax isu celin bian yakuuna fii axadi jaanibayi lardi waa in uu ka jiro dhulkan la qaybsanayo maalan alardi almushtaraka dhulkan la wadaley la qaybsanayo labadeeda dhinac mid ahaan ayaa waxaa ku yaalla bihrun ceel baa maalan ku yaalla aw shajarun ama geed baa ku yaalla maalan laa yumkinu qismatu isagoo aan qaybsamaynin sidiisa kale waa isqiimo leegyahay labaana ku wada leeyihi si siman baad ugu qaybin karaysaa dhulkiioo maaratay isaga de sidii caadiga aad baad aada u qaybinaysa laakiin labadii dhinac dhinac baa waxaa ku yaalla ceel ceelkii qiimo gaaru leeyi ama geed baa ku yaalla wixiina ma qaybsamayo ama dhismi guri baa ka dhisan wixiina ma qaybsamayo maxaa la samaynayaa marka fa wuxuu celinayaa man ya'khuduhu bilqismati qofkii markii wixii la qaybiyo ee la qori tuurto isagu markaa qaybtan ceelku ku yaalla kii helay ayaa wuxuu celinayaa fayaruddu wuxuu celin man yaahuduhu kii dhinacaa ceelku ku yaalla helay bilqismati ee ku helay qaybintii allatii akhrajatha alqurcatu ay markaa qorituuradku soo saartay qaybintii qorituuradku ay soo saartay kii ku helay ayaa wuxuu celinayaa qista qiimati lbi'ri ceelka qiimihiisa inta ka kale uu ka yeelanayo nasiibka uu ka kale ka yeelanayo ceelkii baa la qiimeynaya deetana ceelkii muxuu noqday maalan toban maxaa la leeyahay si simanna way ulahaayeen dee ninka shan kun u celi qaybtan wada qaadanaysa adigaa helay ceelkiina adigaa yeeshay lakiin maxaa lagaa doonayaa shan baa lagaa doonaya awishajari ama geedkii filmiaal madkuur tusaalaa soo sheegay falow kaanat qiimatu kulli min albiri awishajari alfan ceelka ama geedka qaybta ku yaalla hadduu kun yahay walahu nisfu min alardi mid walibana uu nus leeyahay radda alaakhidu kii qaatay maa fiihi daalika waxa waxaasi ku yaalla geedku ku yaalla ama ceelku yaalla kii qaatay wuxuu celinayaa khamsa miatin budda fii hada nawci haddaba noocani wuxuu u baahan yahay min qaasimayni laba nin oo wax qaybiya ilmashi qiimayn iyo lacag soo celin baa meeshii jirta kamaa qaala sida sheekhuba uu yidhi wain qayb qaybintu haddii ay ay ku jirto taqwiimun qiimayni hadday meesha soo gasho wixii la qaybinayay haddii qiimayn ay meesha timaado lam yaqtasir fiihi ay fi lmaali lmaqsuumi maalkaa la qaybinayo ku kaaftoomi maayo ama lam yuqtasar fiihi bay ku fiican tahay lagu kaaftoomi maayo fi lmaali lmaqsuumi maalkaa la qaybinayo qaybintiisa calaa aqala min inayni laba nin wax ka yar labay u baahan tahay wahaadaa haddaba marka labada loo in lam yakun ilqaasimu waa haddii aanu ahayn qaybiyuhu xaakiman xaakimkii haddaanu ahayn hadduu doono xaakim fi taqwiimi mid markaa loo xukun saaray oo dowladdu ay u xil saartay qiimaynta bimacrifatii uu ku qiimayn karo garashadiisa haddii isaga inta ninkan xisaabiyaha soo xil lagu yihi maca qiimaynta adigaa ka mas oo xaakim baad ka tahay oo garsoore ka ah dee garsooruhu waxba laba loogama baahno markii masalada laba qof loo naqayo laba xaakim khasab maaha hal xaakim baa ku filan hal garsooraa ku filan marka haddii garsoor ahaan ninkan qiimayntii iyo wax walba inuu isagu markaa uu maamulo oo aqoontiisa uu isticmaalo haddii loogu xil saaray keligii baa ku filan fain xakama fi taqwiimi bimacrifatihi haddaba qiimayntii haddii uu ugu garnaqo oo isagu uu qiimeeyo garashadiisii isagoo isticmaalaya fa huwa ka qadaa'ihi bicilmihi waa nin dadkii kala xukumayo aqoontiisii ku kala xukumaya markhaatiyadoon meeshii jirin ayuunbuu yihi alaabtan soo ma aha hebel baalo waan ogahay inay tii hebel tahay anigaaba oge maaad ku wareejiyo way banaan tahay oo wal asaxu jawaazuhu sida xooga badani madhabka waa inay banaan tahay hadduu og yahay alaabtan mudacigu inuu leeyahay oo eedaysanuhu aanu lahayn wuu odhan karaa alaabtaadasaad u sheeganaysaa haye maxaad leedahay ma laha waan ogaho isagaa lehsi wuu ku xukumi karaya cilmigiisii wuu ku xukumi karaya marka tanna waa sidii o kale markuu qiimeyo ihahdo waa intaa qiimaheedu ee intaa u celi ama intaa iyo intaas saasay isu leekaanaysaa markuu yidhaahdo waa xaakimo waa garsooro oo qof labaad loo baahan maayo waidaa dacaa hadduu ugu baaqo axadu shariikayni labadii wax wada lahaan midkood shariikahu kii kale ilaa qismati maa laa darara fiihi wax aan dhibi ku sugnayn qaybintiisa in la qaybiyo lazima shariika alaakhara kii kale waxaa ku waajiba ijaabatuhu inuu ka yeelo ila alqasmi qaybinta war halaynoo qaybiy dhulka waana wax qaybsamaya oo de waliba intiisa ku intifaacayo xaq uma laha kii kale inuu yihahdo may lama qaybinaya adeer ama lacagta iska keen daanu doonayn iga iibi intaada lakiin waxa la kala qaybinayaa meeshan ma jirto inuu yihahdo xaq uma laha hadduu yidhaahdana de maxkamaddaa la geynaya maxkamadiina way kala qaybinaysa laga dhegeysan maayo ninkan leh yaana loo qaybin oo hadduu qorituuladkii iman waayana waxba inagama gelin markii la qorituuro kanun baa lona kanaan xabadiisa loo qaadaya tii soo baxdu qaadanaya la tegay kan kan la takaluu leey ama aladii fii qismatihi dararun wixii laakiin qaybintiisa dhibi ka imanayo ka xamaamin sakiirin sida xamaam yar waa xamaamka meesha lagu meedhanayo ama suuligaba ka soo qaad suuli oo haddii la qaybiyo aan laba suuli noqonaynin ayuu mid yidhah laynoo way wada leeyihin kala qaybi buu yidhi xamaamin sagiirna yar oo laa yumkinu jacluhu xamaameyn aan laba xamaam laga dhigi karaynin idaa alaba axadu shurakaa'i qismatahu labadii kuwii wada lahaa midkood hadduu ihahdaha laynoo qaybiyo wamtanaca alaakharu kii kalena uu diido falaa yujaabu aalibu qismatihi kan le markaa hana loo qaybiyo xaakimku kama dhegaysanayo ilaa uu ka kalena ku waafaqo laga yeeli maayo oo la qaybin maayo filasaxi sida xooga badan faslun marka hadduu xataa kakale ku waafaqo haddii meesha dhibaata ay ka imanayso wixii maalnimadii ay meesha ka baxayso xaakimku ma qaybinayo ma qaybinayo ataa hadda ataa isku waafaqaan iyagunba si gaara iskaga qaybsan kara faslun fi lxukmi bilbayina halkan waxaa lagaga warramayaa xukunkii qaadigu uu ridayey ee markhaatiga loo haystay waidaa kaana maca almuddaci bayinatu haddaba ninkii dacwad ooguhu hadduu markhaatiya haysto samicaha alxaakimu markhaatiyadiisaasuu dhegaysanaya xaakimku waxakama lahu biha waan ugu xukumaya in carafa cadaalataha inay xuduul yihiin hadduu ogaado wailaa haddii uu cadaaladooda garan waayo alaba minha taskiyata soo ammaanid buu markaa dalbayaayo de wuxuu odhanayaa marat dadkiibu u diraya aynu sheegnay in maaragtay ay ka soo warbixiyaan wain lam takun lahu ay lmuddaci dacwad ooguhu haddaanu lahayn bayinatun haddaanu haysanin markhaatiyo oo markii dacwaddii oogay kan kale layihi maxaad leed inkiray ayaa layidhi markhaati ma haysta wax ma haysta buu yidhi falqowlu qowlu lmuddacaa calayhi wax wax lagu xukumaya waxay noqonaysaa uun kaa wixii uu sheegay maca yamiinihi isagoo la dhaarinayo marka isagoo hadduu dhaarto wallahi inaan waxba igu lahayn halkaasuu ka baxay fayaxlifu xiinaidin markaasuu dhaaran wayastaxiqu lmuddacaa bi waxaan lagu haystayna isagiiba xaq u yeelanaya mar hadduu dhaartay waayahay cafwan waan boodi waay falqowlu qowlulmuddacaa calayhi maca yamiinihi nacam muddacaa calayhiga ayaa qowlkiisa la qaadanayaa oo la dhaariyey wlmuraadu bilmudaci mudacigan ama dacwad ooguhu waa ayo man yukhaalifu qowluhu daahira waa qofka warkiisu sida muuqata uu khilaafsan yahay wixii nin baa gacanta ku haysta markaasuu isna yidhi waa anigaa leh sida muuqataa waa maxay de waan kaa gacanta ku haystaa uu leeyahay soo ma hadaba sidaa muuqata wixii khilaafsan qofka sheeganaya ayaa mudaci la yidhaahda wlmudaca calayhi man yuwaafiqu qowluhu aahir qofka sida muuqata warkiisuu waafaqsan yahayna mudaca calayhiiyo eedaysanaha wey faina kala imtanaca almudaca calayhi haddii haddaba uu ka diido ninkii eedaysanaha ahaa canilyamiin dhaarti markii dhaara la yidhi kan markhaati ma adigu dhaaraa la yidhi dhaartiina wuu diidey almaluubati minhu dhaartii laga dalbaday buu diiday ruddat cala almudaci dacwad oogaha lagu soo noqonaya dhaartii lagu soo celinaya oa adigu ma dhaaranaysa inaad waaa leedaha fayaxlifu xiinaydin markaasuu deetana mudacigii dhaarani oo wayastaxiqu lmudacaa bi wixii uu sheeganaybu sidaa ku qaadan wanukuulu nukuul waxaa la yidhahda ama nukuulkuaragta waa inuu shaygii qofku uu ka maago ka joogsado weeyaan ama uu diide nukuulku an yaquula almudacaa calayh waa inuu yidhaahdo eedaysanuu bacda cardi alqaadi calayhi اlyamiina markii qaadigu uu u bandhigay inuu dhaarto waa inuu yidhaahdo ana naakirun canhaa dhaartii waan diiday ama waan ka maagay aw yaquula lahu qaadi ama in qaadigu uu ku yihahdo ixlif waar dhaaro fayaquula dabtana u yhahda laa axlifu ma dhaaranayo ma dhaaranayo bu waa markaa nukuul bay noqonaysa waxaa kaloo lamida wuu iska aamusay waar dhaaro iska aamusay juuqba u ohan waay dabtana markaan xaakimku wuxuu awood u leeyay inuu yidhaahdo naakil baa ta yani waxa weya dhaarti waad ka maagtay oo markaasaa ku xukumo deetana ka kala yihahdo adigu ma dhaaranaysa waidaa tadaacayaa inaani laba hadday isku qabsadaan shay-an wax fii yaddi axadihima midkood gacanta ku hayo falqowlu qowlu saaxibilyadi dee ninka warkiisa la qaadanayaa mar haddaan markaan markhaatiya la haynin waa ninka alaabtii gacanta ku haya uun biyamiinihi marka u dhaartaa ilan isaga ayaa muddaca caleyhi noqonaya oo dee qowlkiisu uu sidii muuqatay waafaqsan yahay markuu ku dhaarto biyamiinihii uu ku dhaaranayay ana aladii fii dhaartii uu ku dhaaranayay waxaanu gacanta ku haysta inuu isagu leeyahay markuu ku dhaarto dhaartaasi ayaa loo xukumaya laleeyahay kan kale maarata nabadgeli ninka wain kaana fii aydiihima hadday labaduba gacanta ku hayaan sida guri ay wada degan yihiin oo kale ayuu kana yidhi anaale kan kale lmd anagaa aw lam yakun fii yadi waaxidin minhuma ama waxaan midkoodnaba gacanta ku hayn iyo isku qabsadeen sida dhul halkaa yaallo oo kale ayuu kana leeyahy anigaale kan kale anigaale taxaalafaa xaaladda iyada ah way isdhaarsanayaan wixii gacantay ku wada hayaan ama labada midna gacanta kuma hayo dee markaa mid waliba mudacina wuu noqonaya muddaca caleyhina wuu noqonaya mid waliba dhaar buu dhaaranayaa uu leeyahay waxaanu ninka kale sheegayna uu ku inkirayo tiisana uu ku adkaynayo wallahi inaanu isagu lahayn ee aniga anigu aan leeyahay ayuu mid waliba odhanaya markuu yidhaahdo labadiiba hadday haddaba dhaartaan wajucila lmudacaa bihi wixii la sheeganayey waxaa laga dhigayaa baynahumaa mid udhexeeya oo dhexdooda ah waad wadaleedihin ubaa la odhanaya kolkay labadiiba dhaarteen markhaatina ma jiro wixiina mid gacanta kuma hayo ama labadiiba gacantay ku wada hayaan ama midnaba gacanta kuma hayo waxaa la leeya waad wadaleedi waman xalafa kii ku dhaarta calaa ficli nafsihi wax isagu uu falay ihbaatan aw nafyan oo uu wixii isagu markaa falkiisa qofkii ku dhaaranaya ee ama sugaya waan falayleh ama anfiyaye maan falin loo maan samaynin xalafa cala albati walqaci bati iyo qaci waa isku mid wana yacni dhaar go-an oo go-aansan ayuu dhaaranaya oo waa sidee isagaa inoo sheegay wlbatu bimuuxadatin famusanaatin fawqiyatin batigu waa yani babaa bilowgaa ah, muuxada yani dhibicda keliya lahayd famusanaatin waxaa ku xigta tii markaa labada dhibicood fawqiyatin xagga sare lahayd yani waa ta iyo ba ba iyo ta wey macnihiisu alqacu isaga laftiisa waa go waa goyn waa goyn wey waxiina idin sidaa marka daba ufasirna inu ogaano qacigu inuu isaga laftiisu batigu inuu qaci uun yahay facadfu lmusanifi lqaca cala lbati qacigan uu batiga ku cadfay min cadfi tafsiiri wuxuu iska noqonayaa uun cadafkii xagga tafsiirka labadii isku cadfanaa e laysku fasiraya uun weeya waa laba laysku fasiraya uune laba shay oo kala duwan maaha haddaba dhaartii wuu go-aaminaya siduu u go-aaminaya wuxuu le wallahi inaan sameeyey ama wuxuu odhanayaa wallaahi inaanan waxaa samaynin wallahi inaanan waxaa odhan ee ma odhanayo wallahi inaanan xasuusan inaan sidaa sameeyey waxaas lagama dhegeysanay wallahi ma xasuusto taa lagaa maaye waxaad tidahdaa waan sameeyey oo ku dhaara sidaa ama maan samayn oo ku dhaaro xasuus ano xasuuskumaanaa weydiine waxaa ma samaysay baan mar hadduu wuxuu ficilkaagii yahay saasaad ku dhaaranaysa waman xalafa kiisa ku dhaaranaya calaa ficli hayrihi cid kale wax ay samaysay ama aanay samayn fa fiihi tafsiilu waa la kala saari waa la kala qaadi fain kaana ihbaatan haddii wax la sugayo uu yahay xalafa cala albati walqaci dhaar go-an buu isaguna ku dhaaran oo wuxuu odhan wallaahi inuu sameeyey ma odhanayo maaragtay de wax kale odhan maayo wax kale suuragalba maaha nafyulcilmi suuragal maaha ila wixii waad sugaysa mar haddaad sugayso de waa bati saasubaa ka suuragala wain kaana nafyan mulaqan haddii uu yahay inkirid wax la anfiyayo oo mulaqo aan muddo ku xidhnayna xalafa calaa nafyi lcilmi wuxuu ku dhaaran nafyulcilmi inaan waxaa ogeyn a ninkaasi waxaasoo muu sameyn wallahi inaanan ogeyn inuu sameeyey hadduu sidaa yidhahdo wallahi inaanan ogeyn inuu sameeyey waa caadi iyaduna waa waa laga yeelay mar haddii qof kale ficilkiisii ay tahay wahuwa nafyulcilmi waxa wey anahu laa yaclamu inuu ku dhaartay inaanu ogeyn ana hayrahu facala kada inuu qofkaasi waaa sameeyey inuu qofkaasi waxaa sameeyey inaanu ogeyn unbuu ku dhaara dayntii aabbahay kugu lahaa iska soo bixi buu ku yidhi odaygii u dhintay ila naxariis markaasuu i waanigii siiyey anigu arrintaa ma ogin baa hadhow markii maxkamadda la galana waxaad ku dhaaran inaanad ogeyn uu dayntaa iska bixin ninkan laakiin laguma odhanayo ku dhaara inaanu bixinin adugu waa ficilka ma ogin maxaa ku waxaad ku dhaaranaysaa inaanad ogeyn inuu ninkani dayntaa bixiyo ama nafyulmaxsuuru haddii laakiin nafyigu uu yahay wax xadaysan oo maalan oo kale de waxa weeyaan markii aad wada taagneydeen hadalkaa miyuu ku yihi mise kumuu odhan wax markaa xadaysan isagu markaa xadidan hadduu yahay fa yaxlifu fiihi shaksu cala albati kaana qofku dhaartii u go-aaminaya wallahi inanu hadalkaa igu odhan markii halkaa aanu taagnay ama wallahi inanu sidaa xadidan weeyaan wallahi aan waxaa samayn markii aanu halkaa joognay wax aadi wey laakiin tan kale dee qofkii ila adigu afar labatanka saacaod kuma xidhnidi markaanu maxsuur ahayn uma anfiyi karaysid si markaa go-aan ah uma anfiyi karayside inaanad ogeyn bad sheey faslu fi shuruud shaahid halkan waxaa laga warramaya shaahidkii ama markhaatigii maxaa u shuruuda walaa tuqbalu shahaadatu markhaatiga lagama aqbalo ilaa miman qof ay shaksin qof mooyaane ijtamacat fiihi khamsu khisaarin shan shardi laga helay axaduha midka koobaad alislaam waa inuu muslim yahay walow bitabaciyati islaamnimadiisu mid uu dhaxlay una waalidkii uu kala kulmeen haday doontaa noqoto waalidkii inuu ku raacay falaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu kaafirin calaa muslimin gaalkii muslim waxba kuma markhaati furi karo aw kaafirin gaalkanana kuma furi karo oo gaalka markhaatigiisu masnuucba maaha waaani ka labaad albuluuqu qaangaadh falaa tuqbalu shahaadatu sabiyin qofkii aan qaangaarin walow muraahiqan haba noqdo mid markaa qaangaar ku dhawaaday marhaatigiisa lama aqbalo waaliu ka saddexaad alcaqlu garaadkii falaa tuqbalu shahaadatu majnuun qofkii waa allah markhaati laga dhegaysan maayo waraabicu shardiga afraad alxuriyatu qofka inuu xor yahay walow bidaari xornimadaasi mid uu maaragtay halka uu joogo ku helayba hadday doonto ha noqoto oo halkuu ku joogo sida ugu helay waa qof ilmi yaraa in la helay dhulka muslimiinta laga helay maxaynu xukumaynaa inuu muslim yahay sidoo kale uu xor yahay oonu addoon ahayn xornimadii baa asal marka meeshan laga helay baa xornimadaas inuu addoon aan yahay baaba dhici kartaba lakin inagu maadaama aynaan ogeyn addoonnimadiisii halkan laga hela in dhul islaam ay tahay saasuu xor ku noqonaya falaa tuqbalu shahaadatu raqiiqin haddaba qofkii addoonka ahaa markhaatigiisa lama aqbalo qinan kaana ama addoon dhammaystiran ha noqdo aw mudabaran aw mukaataman ama qaybihii kale addoommaha sida mudabarka iyo mukaatabka wاkhaamisu shardiga شhanaad alcadaalatu cadaaladii wey wahiya luqatan xagga af carabiga cadaaladu atawasud waa dhexdheays dhexdhexaysiga weeyaan wa sharca sharci ahaana cadaaladda la sheegaya waxa weeye maaha cadaaladii markaad dadka u gar naqayso inagu taas cadalad naqana keliya lakin cadalad waa toosnaanta waa in qofkan qof quman oo toosan yahay malakatun waa awood fi nafsi qofka naftiisa ku jirta oo tamnacuhaa u diida nafdii min ikhtilaafi اkabaa'iri dembiyada waaweyn inay ku dhacdo waa awood iimaan ah oo qofkii markaa qalbigiisa iyo dadnimo ah oo qofka naftiisii markaa waxa weeyaan ku abuuran deetana u diidaysa inuu dembi ku dhaco dembiyadii waaweynaa waradaa'ili lmubaaxa iyo sidoo kale waxyaalihii liitay haba iska bannaanaadaanoo xaaraan yaanay ahaanin waxyaalihii liitayna u diidaya inuu sameeyo walilcadaalati khamsu sharaa'ida shan shuruudood bay leedahay cadaaladu wa fii bacdi nusakhi khamsatu haddii kamsatu shurud la wa iska caadi kamsu haraid lakin kamsatu haraaid un baan isqabanan axaduhaa midka koobaad an yakuuna alcadlu qofkan markaa cadliga waxaa laga doonaya waa inuu yahay mujtaniban lilkabaa'iri dembiyadii waaweynaa mid ka dheeraaday waa inuu yahay ay likulli fardi minha dembi kastoo kamida kuwii waaweynaa waa inuu ka maran yahay falaa tuqbalu shahaadatu saaxibi kabiiratin min dembi weyn ku dhacay markhaatigiisa lama aqbalo haddii aanu toobadkeeni ka zinaa sida zinada qofkii ku dhacay oo kale wa qatli nafsi bikayri xaqin qofkii qof aqdar ku dilay marhaatigiisa la aqbali maayo dembi weyn buu ku dhaca waani shardiga labaad an yakuuna hayra musirin cala alqaliili min asakaa'iri inaanu ahayn mid joogteeyey oo ku adkaystay dembiyadii yaryaraa wax qayb yaroo kamida haduu joogteeyo dee dembi weyn buu isu bedelay falaa tuqbalu shahaadatu musiri caleyha qofkii joogteeyey dembiyada yaryar isagana laga aqbali maayo marhaatigiisa wacadadulkabaairi ama wacadulkabaairi dembiyada waaweyn tirinteedu madkuurun fi muawalaati maxaa dembiye waaweyna kutubta waaweyn ayaa lagaga warama oo lagu tiriya waaliu shardiga saddexaad an yakuuna cadlu waa inuu yahay qofkan markaa cadligii saliima sariirati nin markaa caqiidadiisu fiicanta ay caqiidati caqiida ahaan nin markaa bad qaba waa inuu yahay falaa tuqbalu shahaadatu mubtadicin ninkii bidcolaha ah markhaatigiisa la aqbali maayo oo yakfuru ku gaaloobayey aw yafsuqu ama faasiq ku noqonayay bibidcatihi bidcadiida bidcadiisa falawelka ku gaaloobaya ka munkiri baci waa nin ka qiyaamaha inkiro oo kale hadduu qiyaamihii inkiro dee waa mubtadic gaaloobay weeyaan kaasi markaa isaga markhaatigiisa la aqbali maayo o nin gaaloobay waani ka kale markaa faasiqa noqonaya ka saabi saxaabati ninka saxaabadii si guud u caayaya si guud hadduu saxaabada u caayayo kaasina faasiq weeyaanoo markhaatigiisii la aqbali maayo ama aladii laa yakfuru ka isagu gaaloobeyn walaa yafsuq bibidcatihi bidcadiisana aan faasiq ku noqonaynin fatuqbalu shahaadathu shahaadadiisa isaga markhaatigiisa waa la aqbalayaa waa kuwii markaa shubadahala sida muctasiladii wixii la midka ahaa kuwaasi markhaatigoodii waa la aqbalaya wayustanaa min haadihi haddaba qeybtan dambe waxaa laga soo reebaya alkhaaabiyatu kuwa khaaabiyada la yidhahdo maarata ahlulbidci kuwa kamid ah raafidada qeyb ay ahaayeen baa layidhi falaa tuqbalu shahaadatuhum nimankaasi abulkhaaab alkuufi loo nisbeeyey markhaatigooda lama aqbalo wahum firqatun koox weeyi yujawizuuna banneeya ashahaadata lisaaxibihimka qofka iyaga ka mida inay markhaatiga u furaan idaa samicuuhu yaquulu marba hadday maqlaan isagoo leh lii calaa fulaanin kada ninkaa intaasaan ku marka waxa weeye qoladani waxay aaminsanaayeen inaanay iyagu beeshiin marka nin iyagii kamid ah hadduu yihahdo war ninkaa kun baan ku waa runtiinba ohanaya hadhow maxkamadda imaadana annagaa ka markhaatiyo wuu kuleeyahay unba ohanaya hadda markhaati ay goobjoog ay ahaayeen ma jirine warkan isaga ay ka maqleen ayuunbay wax ku dhiseen marka kuwa noocaasa de iyaga markhaatigoodii la aqbali maayo marka iyagii markhaatigii isu furayaan fain qaaluu markay markhaatigii furayaan kuwan hadday yidhaahdaan ra'aynaahu yuqriduhu waanu arkaynay markii uu uu dayminayay wuu daymiyo ninkanaa daymiyo annagaa goobjoog kahayn hadday yidhaahdaan de waa la aqbalaya maxaa yeelay wixii aynu ka baqanaynay ah in isaga warkiisuna ay wax ku dhiseen baa meesha ka baxay fain qaaluu haddayaan ra'aynaahu waxaan aragnay yuqriduhu isagoo dayminaya kadaa wax intaasi qubilat shahaadatuhum markhaatigood iyaga laftiga waa la aqbalay waraabicu shardiga afraad an yakuuna alcadlu ma'muunan cinda alghadabi waa inuu yahay qofkani cadliga noqonayaa mid markaa laga aamin marka uu cadhoodo inaanu talaarin oo xaakii ka gudbin wa fii bacdi nusakhi nusada qarkeed waxaa ah ku qoran ma'muuna alqadabi mid cadhadiisu mid cadhadiisa laga aamin yahay waa inuu yahay falaa tuqbalu shahaadatu man qof markhaatigiisa lama aqbalo laa yu'manu aan laga aamin ahayn inuu xadka dhaafo cinda qadabi markuu cadhoodo oo aanu waxba xiirinin wاlkhaamisu ka shanaad an yakuuna alcadlu waa inu yahay qofkan cadligii muxaafiظan calaa murwa'ati milihi dadnimadii isagoo kale laga rabay nin ilaalinaya waa inuu yahay oo nin iska qasanaya dembiba yaanay ahaanin waxyaala aan dembi ahayn oo adduuntu shaxda ku ciyaaray shaxdi waa makruuh bay leeyihiin waa karaahiyo wax laga fiican yahay hadduu markaa de ninkii wadaadka aha ninkii sheekha ah isagoo sheekha ama aalibulcilmi uu kolkuu baasha soo iska fadhiisanayo malaha lagu maraya isagoo shaxda ciyaaraya de isaga markhaatigiisii laga dhegeysan maayo lakiin iyagu iska dee ah, aan ah, maaragtay culamada ahayne eh, iyagoo kale shaxda iska ciyaari jiray iyagu hadday ciyaaraan markhaatigiina waa uun way iska geli karaya laakiin kan isagoo kale waxaana aanay laaiqa ku ahayn ayaa isagu markhaatigii inuu galo ay u diideysaa arrintaasiyo waxaa leeyahy ninkan waxaan aan laaiqa u ahayn ka xishoon waayo inuu been sheegana hadduu doono wuu iskaga dhiiran wlmuruu'atu dadnimadu takhalluqulinsaani waa in qofkan bani aadamkii uu ku dhaqmo bikhuluqi amhaalihi isaga dadka la gareerhka ee la mustawaha ah, ee la nooca ah, dhaqankii ay lahaayeen min abnaai casrihi ee dadkii markaa waktiga la noolaa ah fii zamaanihi uu nool yahay wa makaanihi goobta uu ku nool yahay falaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu man qof markaa markhaatigii laa muru'ata lahu aan dadnimo lahayn kaman yamshii fi suuqi waa sida qofka suuqa iska dhex soconaya makshuufa ra'si isagoo madax faydan awil badani ama jir qaawan ayr cawrati inta cawrada ama inta kale isagoo iska feeo qaawan kii magaalada iska dhex marayay walaa yaliiqu bihi daalika isagoo aanay munaasib ama kashful cawrati kii isagu cawrada uu faydayey kii cawrada faydayey cawrada in la faydaa fa xaaraamta taas yadoba xaaraamba iyadu dembiyadii bay ku jirtaaba laakiin haddii cawradii uu asturaya kii soo feer qaban waaya dhex soconayo ninka markaa dadkiiba ka xishoo waayo markan markaa maxkamadana in markaa ilaahay aanu ka xishoon markuu yimaadana baa dhici karaysa markaa markhaatigiisa la aqbali maa ninka soo feer qaban meelaha mara kii madaxa ee aan koofiyad iyo cimaamada iyo waxba ku qarinayne isagoo markaa waxa weeyaan madaxiisii cirku isku muuqdaan meelaha maray kaana sheeku uu ku daro waa arkaysaa marka din waa la iska hagaajiya saba maha waa markii wii curfigii baa loo eegay meelaha qaarkood ayay in madaxa la qariyaa ceeb ka ahay oo iyadana way sheegaan xagga galbeedka iyo waagii hore meelaha qaarkood bay ceeb ka ahay marka markaad meeshaasoo kala tagto dee madaxa ma qarinaysid waa iska maana dad badaaliya waa leedahan dala iinay meeshii madaxa in la muujiyo la qaawiye ay ceeb ka ahaydna waa inaad madaxii qarsanayso faslun wlxuquuqu barbaan xuquuqdii haddaba waa laba qaybood xaqullahi tacaala wa xaqu laadamiyi xaqii ilaahay iyo iyo aadamaha ayay kala baxaya axaduhumaa midkoodu xaq llahi tacala waa xaqi ilahi wasayati alkalaamu calayh waan ka warrami doonaa wahaani ka labaadna xaqulaadamiyi xaqii aadamaha weeyi faamaa xuquuqulaadamiyiina bani aadamka xuquuqdoodii fahalaaatun waa saddex qaybood wa fii bacdi nusakhi fahiya calaa alaaati adrubin saddex bay u kala kacaysaa darbun qayb laa yuqbalu fiihi aan la aqbalayn ilaa shaahidaani dakaraani laba markhaati oo lab mooyaane wax kale qayb aanay ka shaqaynayn baa jirta oo falaa yakfi aanay xataa ku fillayn rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumar inay markhaatiga ka furaan aan laga ogolan weeyaan qaybta koobaad wafasara lmusanifu sheekhu wuxuu ku fasiray haada darba qaybtani biqowlihi hadalka uu yidhi wa huwa maa laa yuqsadu minhu lmaalu waa waxa danta laga leeyahay aanay maal ahayn wixii aan maal ahayn ujeeddada dacwaddii ujeeddada looga socda aanay maal ahayn weey wayatalicu calayhi اrijaalu ahna waxani iyadoo waxaana uu yahay wax raggu ay arki karaan oy daalacan karaan haaliban sida badan ka alaaqin wa nikaaxin hadday gabadhii leedahay ninkani wuu ifuray wuu ifuray bay tiri ma haysataa baa haye haabay tiri markhaatiyada haysatay maka waayo waa laba rag ah maxaa yeelay ma maalba dee maal ma wax raggu maqlaan ma yahay furiinku sama maqlaan inta badan raggu waa maqlaan o wa wax ka qarsoon ma aha marka mar hadduu wax noocaasa yahay waxaa la doonayaa laba rag ihi inay ka markhaati kacaan nikaax guurkii waa saas oo kale wa min hada darbi aydan halkan waxaa kalo soo gelaya cuquubat ullaahi tacaala ganaaxyadii qofka lagu qaadayey maaratay maaratay xuquuqda ilaahay ahaa ka xaddi shurmin sida qofkii khamriga cabi xadkiisii oo kale aw cuquubat aw cuquubatulaadamiy iyo sidoo kale ganaaxii markaa xaq aadame ahaa ka tacsiirin wa qisaasin sida in qofkan qofka loo edbiyo waxaasuu igu sameeyaha lai edbiya baad leedahay ama qisaas ha la iga gooyo cidbuu iga dilay ama xubub iga gooye de markaa laba ragaa loo baahan yahay wa darbun qaybta labaad darbun aakharu qayb kale ayaa iyaduna jirto xuquuqdii aadamaha ka mid aho yuqbalu fiihi la aqbalayo axadu umuurin alaaa saddex arrimood mid ahaanba la aqbalayo imaa shaahidaani ay rajulaani laba markhaati oo raga haddaad keenta la aqbalayo aw rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumara haddaad keentana la aqbalayo aw shaahidun waaxidun wayamiinu lmudaci haddaad hal markhaatiyoon rag ah aad keento oo aad dhaar ku kabaysana iyadana la aqbalayo kana isagaa inoo sheegi wuxuu yahay wa inamaa yakuunu yamiinuhu haddaba dhaartan markhaatiga lagu kabayo dhaartu waxay noqonaysaa bacda shahaadati shaahidii markii horta markhaatigii markhaatigii furo ayuu dhaartana ku kabaya ee horta dhaarta lagu bilaabi maayo wa bacda tacdiilihi weliba markii markhaatigii intuu ninkii markhaatigii furo uu qaadigiina xukumo ninkani nin cadaalad la oo lagu xukumi karo markhaatigiisa wax inuu yahay markaa kadib baa laodhanaya haddaba ma dhaarbaad dhaartii ku kab markaasuu dhaaranaya wayajibu waxaa waajib an yadkura fii xalifihi in markaa dhaartiisa uu ku sheego ana shaahidahu saadiqun fii ma shahida lahu bihi wuxuu leeyahay wallaahi waxaa aniga ayaa leh waxaanu ku darayaa ninkan markhaatiga ii furayna waxaan ku dhaaranayaa inuu run ku sheegayo markhaatiga uu ii furay wayajibu waxaa waajiba an yadkura inuu ku sheego fii xalifihi dhaartiisa ana shaahidahu in ninkan markhaatiga u ihi saadiqun uu run ku sheegayo fii maa shahida lahu bihi waxaan uga markhaati kacay fain lam yaxlif ilmudaci haddii mudacigu aanu dhaaran markii halkii markhaati markii uu markhaatigii furay ayaa lagu yii markhaatigii labaad me ma hayo buu yii mayaad dhaaranaysaa me ma dhaaranaya buu yii isagu eedaysanuha ii dhaarta buu yidhi aanan kulahayn alaabtaa falahu dalika wa u banaanta oo lama odhanayo mar haddaad hal markhaati keentay in law in law dhaaro ama meesha iskaga tag xaq muxuu le inuu yihaahdo anigu dhaar ma dhaaranaya isagu ha dhaarto fa in nakala khasmuhu kii uu haddaba haystay haddii uu ka maago dhaarti falahu kan markii hore dhaarta diidaee mudacigaa ah waxaa u bannaan an yaxlifa inuu dhaarto yamiina raddi dhaartii la soo celinayay xagga dambe ka soo noqonaysa tii hore iyadu gubatay ee markhaatiga lagu kabayo taasi ma jirto mar hadduu ka maagin taasi ka gumatin laakiin yamiinu radigii dambe ayuu markaa dhaaranaya i adani sida badan wafasara musanifu sheekhu wuxuu ku fasiray haada darba qaybtani biannahu inuu yahay inuu yahay maa kaana min almaqasdu minhu lmaala waay inuu yahay maa kaana waa wixii uu yahay alqasdu minhu ujeeddada iyo danta laga leeya almaala wixii ujeeddadiisu ay maal tahay markii haysto laba ragii markhaati way ka furi karaan nin iyo laba dumar iyana markhaati waa ka geli karaan nin dhaar lagu kabayaana markaa dhaartan la kabayo yaa dhaaranaya markhaatigaa dhaaranaya markhaatigaa lama dhaariyo muddacigaa dhaaranaya halka markhaati baa haystaa dhaarna wuu ku kabaya mar haddii wuxuu maal yahay saddexdaa kii la helaaba waa waa soconaya wdarbun aakharu qaybta saddexaad ee aadamaha yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaa axadu amrayni laba arrimood mid ahaa imaa rajulu wamraataani nin iyo laba dumara hadduu keeno waa laga aqbalaya aw arbacu niswatin ama afar dumara marka eeg maalkii waxaa la laba nin ama nin iyo laba dumara ama nin iyo dhaar ayib afar dumar hadday maalkii ka markhaati kacaan ka waran inuu ninkani ninkaa kun daymiyey oo kun uu ku leeyahay maxaad markhaati haystaayo afar dumaraan haystaan oo goobjoog ah afartii maalkanuu soo tubay maa laga dhegaysanaya may laga dhegaysan maayo qaybtan saddexaad ayaa dumar sooca laga dhagaystaa iyadu waa maxay wafasara lmusanifu hada darba qaybtan wuxuu ku fasiray biqowli hadalka uu yidhi wa huwa maa laa yaalicu calayhi اrijaalu haaliban waa waxa inta badan raggu aanay araga ragga ka qarsoon bal naadiran marmar un raggu ay arki karaan ka wilaadati dhalmadii oo kale in ilmahan hiblaaya dhashay de inta badan dhalmadiiya arkaya dumar marka afar dumar hadday ka markhaati kacaan ilmahan yar inay hiblaaya dhashay waa la aqbalaya oo halkaa ilow rag ha la helo la odhan maayo aw xaydin dhiiggii caadada inay gabadhan hiblaayo dhiiggii caadada heshay haddii markhaatiya looga baahdo dee dumar keliya way ku filan aw radaacin hiblaayo inay ilmahan yar nuujisay haddii markhaatiya looga baahdo afar dumari waa noqonaya waclam waxaad ogaataa annahu laa yahbutu shayun min alxuquuqi xuquuqda wax ka midahi kuma sugnaado bimra'atayni wayamiinin laba dumara iyo dhaar maxaad markhaati haysataa laba dumara dhaarna waan ku kabayaa taasi weligeedba taa lama lama dhegeysto wa amaa xuquuqullahi tacaala halkaas waa xuquuqdii aadamaha xuquuqda ilaahay iyada falaa yuqbalu fiiha nisaau dumarku ma soo galaanba maxaa yeeley xuquuqdan ilaahay shareecadu saynu hore in badan tilmaannay may may may adk may adkaynin maxaa yeele ilaahay waa kafuurraxiimo inuu addoonkiisana uba dib kaba saamaxo iyaa laga yaaba marka iyada waxba lama adkaynin bal irijaalu faqad ragga ayuunbaa la aqbalaa meesha wahiya ay xuquuqullahi tacala xuquuqda ilaahay calaa alaaati adrubin iyaduna saddex bay u kala kacaysa darbun laa yuqbalu fiihi qeyb aan la aqbalin aqalu min arbacati min arijaal afar ragga wax ka yar wa huwa zina zinadii wey haddii zina qofkan lagu sheego afar markhaatioo ragaa la doonay wayakuunu nadaruhum lahu waaya zinadu waxay noqonaysaa liajli shahaada si ay markhaatiga ugu furaan labadii qof ee xumaanta samaynayay de inay eegaan hadday inay markhaatiga ku furaan doonayaan inay eegaan xubnahoodii cawradoodii inay eegaan waa loo ogolyahay haddii liajli shahaada aada markhaatiga ku furtaan hadday u eegayaan falow tacamadu nadara hadday u kasaan inay eegaan dadkan cawradoodii xumaanta samaynayay ligayriha wax aan ahayn markhaatiga ku fura fasaquu dad cawro eegay bay noqona cawrada in banaanay dee waaba dembi markaa faasiqiin bay noqonayaan dadaan hagaag toosnaynba warudda shahaadatu markhaatigoodana la aqbaliba maayo oo dad aan markaa xaaraantii iska dhowran bay noqonaya ama iqraaru shaksin bizinaa haddii qof uu zina qirto fa yakfii fi shahaadati caleyhi markhaatiga qiraalkaa lagu furayo waxaa ku filan rajulaani fi ladhaari qowlka xooga badan siduu yahay laba qof baa ku filan yani maalan nin baa lagu soo eedeeyey inuu zina qirtay ma afar markhaati baynu u baahannahay oo qiraalkii ka markhaati kacaa may qaadiyo annagoo meel halkaasa fadhina ayuu ninkani qirtay inuu zinaystay hadday laba nin yidhaahdaan waa ku filan tahay waayo imika ma nimankani maxay markhaati ka yihiin qiraal ee markhaati kama aha zinadii qiraal bay awgeed qiraalkii laba qof waa ku filay wa darbun aakharu qayb kale oo min xuquuq اlahi tacala xuquuqda ilahay kamida yuqbalu fiihi inaani ay rajulan laba nin baa la aqbala wafasara اlmusanifu hada darba biqowlihi qaybtan wuxuu ku fasiray qowlka uu yihi wahuwa ma siwa الzina min اlxuduudi waa zinada wax alla wixii ka soo haray xuduudda ilaahay ah ka xaddi shurbin sida markaa khamri cabkii oo kale wadarbu aakharu qaybta saddexaad u dambaysa yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaa rajulu waaxidu nin qura nin quraaba ku filan wahuwa hilaalu shahri ramadaana faqad bishii ramadaan in la arkay ay tan ugu soo socota insha allahu tacaala hal qof hadduu arko waa xaq ilaahay ila soonku waa xaq ilaahay weeyaan marka hadduu hal qof arko oo nin ah laakiin waa la aqbalaya waa lagu dhaqmaya duuna ayrihi min ashuhuuri bilihii kale laakiin lamid maaha bilihii kale oo dhan iyagu de waa iska wakti una maaha meeshii xaq ilaahay baan meeshii ku tacalluqin baa laleeyahay marka iyaga waxaa la sameynayaa laba laba nin baa loo baahan yahay wa fi lmabsuuaati kutubta dhaadheer waxaa ku qoran mawaadicu meelo kale oo yuqbalu fiiha la aqbalo shahaadat lwaaxidi faqad qofkii keligii ahaa markhaatigiisa la aqbalo minhaa waxaa ka mid a shahaadat lawhi lawhkii aynu qasaamada kusoo marnay wuxuu ku sugnaada hal qof hadduu yihahdo ninkan meydkan waxaa laga helay nimankaa reer hebele dhexdooda laga helay hal qof hadduu yidhaahdo markaa markhaatigii geli karaa lawhkii waa sugan yahay deetana axkaamtii qasaamada waa socodsiinay minha waxaa ka mid a annahu yuktafa in lagu kaaftoomayo fi lkharsi markii la qiyaasayo timirta ama cinabka ama zabiibka bicadlin waaxidin hal qof qofkii beerta lahaa ee canabka beertay ama timirta beertay marka sekadii la soo marayo waa la qiyaasaa oo qiyaas baa wa loogu waajibiyaa kitabu zakaad baa lagu yaqaana marka laba qof inay qiyaasaan shardi maayo hal qof ayaa taana ku fillaan karta walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu lacmaa qofkii indhoolaha ahaa markhaatigiisa ilaa fii kamsatin fii khamsati mawaadica shan meelood mooyaan wa fii bacdi nusakhina khamsi mawaadica taa hore khamsadaabaa ka fiican shan meelo ayuunbaa la aqbala shan arrimood baa la aqbala qofkii indhaha lahaa wlmuraadu bi hadihi اkhamsati shantan waxaa loola jeedaa maa yahbutu bilistifaadati waa wixii caanbaxa ku sugnaan jiray wixii caanbaxa ku sugnaan jiray marka shantu ma wada ahe saddex baa ah milu sida almowti geeridi ninkii hebel ahaa inuu dhintay ninkaasi inuu dhintay yaa ka markhaati kici kara asalku waa dad nool qof markaa indhoo eh, waxaan jeeda dad markaa indha qof indhoolihii hadduu yidhahdo markhaati baan kahay ninkaasi inuu dhintay ma laga aqbalaya waa la aqbalayaa baa maxaa yeelay geerida dee ogaan karayaayo geeridu wax qarsoomaya maay waa wax markiiba caan baxay deetana de waxa weeye isaga laftiisa aqoon buu helaya markuu halkan ka malo halkan ka malo halkan ka maqlo wuu ogaanaya ninkaasi inuu dhintay marka wuu ka markhaati kici kara wanasab nasabkiina waa saas oo kale ninkan inuu ii hebel yahay iyadana dee waa wax markaa caanb caanbaxayo oo la wada ogaanayo iyadana wuu ka markhaati kici karaa lidakarin aw unha ciddan markaa looga markaa markhaati kacayo geerida ama nas nasabka looga markhaati kacaya tan nasabka ku xidho ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo oo ina nasabkeed ha noqdo ama inan markaa nasabkiisii min abin aw qabiilatin cidda loogu abtirinaya loo nasabka loo sugayaa ama aabbihi ha noqdo halaleeya waa ina hebel ama qabiilkiiba ha loogu abtirinayo halaleeya waa reer hebel ninkaas ninkaasi waa nin reer hebela hataa nin markaa sidaa hadduu yidhaahdo ninkii dholaha ahaa waa laga aqbalaya wakada lummu saasoo kale hooyadii yahbutu nasabu fiiha nasabkii wax loogu abtirinayey wuu ku sugnaan karaa bilistifaadati caanbixidda calal asaxi sida xooga badan ninkan inay heblaaya dhashay oo hooyadii hiblaayo tahay ma waxaa loo baahan yahay laba markhaati oo ka markhaati kaca inay arkayeen ama laba markhaati ama rag ha noqdaan ama dumarki ama afar dumarba ha noqdaane mise waxaa waxa weeyaan qof kasta oo aan arkayni laakiin dee inay arrintani caan baxday ogi markhaati wuu ka noqon karaa waxaa la leeyahy markhaati wuu ka noqon karaa markaad og tahay weligaaga waxaad maqlaysay uu inankan hiblaayaa dhashay de intaynu naqaanaba in qofka aynu goobjoog u ahayn markuu dhalanayo waa wax koobanba sooma laakiin maanta mashaki kaaga jira dadka aad taqaanto caruurtaada laga yaaba badankooda inaanad goobjoog u ahayn dhalinayeen laakiin dee saasuubaad ku rumayso de wa la maarata iska socday unbu noqday afar markhaatina umaad qabanin markii oo maarata dumaroo tiri markaa waxa weya markhaati ay maqashiiyana may jirin sooma laakiin caanbaxaasunbaa lagu socodsiiyey markaa dee kii aan caanbaxa isaga laftiisu mar haddii waxaan marka horeba arag arkid aanu dadka badankiisii aanay arkin markaa aanay kaga xidhnayn isagiina taas buu ula siman yahay wa milu almilki mulaqi waxaa kaloo isaguna markaa indhoolihii uu ka markhaati kaci karayaa lahaanshihii aan markaa wakti ku xadaysnayn waxaa hebel baa lahaa gurigani waa gurigii hebel de weligiiba wuu maqli jiray waani kii hebel yahay oo saasuubuu markaa eh, caan baxday marka hadda isaguna kaga markhaati kici karaya watarjama turjumaankii turjumaanku waa markhaatiyo kale ilan labadanu u kala fasiraya kanaa kula hadlaya markaasuu kan kale u sheegaya wuxuu ka markhaati kacayaa ninkani wixii uu yidhi marka indhoolihii haddaba turjumaan ma noqon karaya u noqon karayaabaan wa qowluhu hadalka sheekhu uu yihi wamaa shahida bihi qabla alcamaa wixii uu markaa markhaati ka galay intaanu indhabeelin ee uu ogaa goobjoog ka ahaa saaqiطun fii bacdi nusakhi matni kitaabka nuskhdiisa qaar bay ka dhacsan tahay wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye ana alacmaa ninkii indhaha la'aa low taxamalo shahaadata markhaatiga haddii uu xambaaray fii ma yaxtaaju lilbasari wixii u baahnaa arag hadduu markhaati u xambaaro qabla curuudi alcamaa lahu iyadoo aanu weli indhabeerin oo markhaatigii marna dee waad goobjoogii baad samaynaysaa waa taxamulkii baa la yihahda marna waa markaad aad qaadiga agtiisa ka furayso adaa baa la yidhahda marka markuu taxamulayay wuu indhaqabin markanuu markhaatiga furayana muu indhaqabin mushkilad ma laha taas uma camiya bacda dalika markaa kadib markii uu arkay arrintan goobjoog ka ahaa kadib wuu indhabeelay shahida way u bannaan tahay inuu ka markhaati kaco bimaa taxamalo wixii uu taxamulay waxa weeyaan isagoo indhaqaba in kaana almashhuudu lahu calayh waa inay laakiin yihiin qofka lagu markhaati loo markhaati furayo iyo kan lagu furayo markhaatiga labaduba waa inay yihiin macruufay lismi wanasabi kuwa magacyadooda iyo nasabkooda la garanayo hebel hebel hebel marka wa in la garanayo ayaa daymiyey hebel hebel lacag intaa dhan oon goobjoog ka ahaa marka haddii magacyadii lagu garanayo caadi wey wamaa kii u dambeeyey waxa wey wamaa shahida bihi wixii uu markhaati ka ku furo ka markhaati kaco indhooluhu cala almadbuudi kii uu uu xafiday uu qabtay weeyaan wa suuratuhu qaabkiisu waxa weeye an yuqira shakhsun qofbaa wuxuu ku qirtay fii uduni acmaa nin indhala buu dhegta ugu qabtay bicitqin inuu markaa addoonkiisii xoreeyey oo kale aw alaaqin lishaksin ama markaa xaaskiisii furay oo kale almuhim arrin qirtay lishasin qof buu u qirtay dhe aw alaaqin ama furiin buu qirtay lishaksin qof buu u qirtay markaa arrinkani qofkaasoo carafa smahu wa nasabahu in dhooluhu uu garanayo magaciisa iyo iyo nasabkiisii intuu imikuy ninkii maxamed hebel ahaa kun dollar buu igu leeyahay saasuu yiri markaa qofkaa magacaa loo sheegay wuu garanaya ninkiin buu dhegta sidaa ugu qabtayna wuu ku dhegayo wuu qabtay wayadu daalika alacmaa iyadoo qofkaa haddaba indhoolaha ah gacantiisu calaa ra'si daalika almuqiri ninkan wax qiranaya uu madaxiisa markaa hayo isagoo madaxa haya ama yani de waxa wey gacantaba haya ayuu oo maarata inuu isagii yahay huba ayuu markaa dhegta ugu qabtay markaasuu ku dhegay fayatacallaqu acmaa bihi ninkii markaa acmihiibaa iska laalaadiyey ilaa maxkamadda laysla tegayey oo mar qura weeyaan wayadbiduhu oo uu xajiyey oo uu qabtay xataa yashhada calayhi ilaa iyo uu ku markhaati oo ku markhaati furayo bimaa samicahu minhu waxaanuu ka maqlay cinda qaadin qaadiga agtiisa sidiibu ninkii ugu dhegana ilaa maxkamaddii laysla tegay markaasuu deetana ku furay waa aqbalayaa taana oo dee ninkaana dhegta qabtay hebel hebel baanu intaa u diray buu walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu shakhsin qof markhaatigii jaarin linafsihi nafcan naftiisa usoo jiidaya waxtar nin naftiisa waxtar usoo jiidaya dee markhaati ma noqon ninkaasi muddaci buu isu bedeli nin dheef raadinaya markhaati ma noqon walaa daaficin canhaa dararan mid markaa isagu dhib iska difaacayana markhaatigiisa lama aqbalo oo de isaguna wuxuu noqonayaa markaa nin inkirsan wax lagu yeeshay oo kale waxiinaidin mar haddii sidaa ay tahay haddaba turaddu waxaa la celin shahaadatu sayidi ninkii sayidka ahaa inuu u markhaati kaco licabdihi addoonkiisii alma'duuni lahu fi tijaarati ee uu markaa ganacsiga u ogolaaday addoonkii uu ganacsiga u ogolaaday ayaa nin dayn ku sheegtay yaa kuu markhaatiya sayidkaygaa markhaatiya buui sayidka hadduu markhaatigii furo oo wixii la aqbalo lacagtii yaa yeelanaya dee sayidku baaba yeelanaya markaa nin isagu markhaati isu furay buu noqonaya wax soconaya taasi maa waa mukaatabi addoonkiisii mukaatabkiina isna waa saasoo kale oo dee hadduu iska bixin kari waayo aakhirka wixiiba isaga ayaa wada qaadanaya sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam